a waxaa lagu siyaadinaa afartan xaraf mid ka mida markaasuu mudaaric noqona ayadoo maalan daaraba waa garaci aheed hamsaa lagu siyaadinaa adribu ama nuuna lagu siyaadinaa nadribu ama ya lagu siyaadinaa yadribu ama taa lagu siyaadinaa tadribu mudaaricu noqona marka zawaa-id aa la yidhahdaa maxaa yeeley waxaa lagu siyaadiyey ficilkii maadiga ahaa maadigiyaa lagu siyaadiyey markaasuu mudaaric noqday marka afartaas mid ka mid ah haddaan awelka lagu arag mudaaric maaha hadda fiili waxaa tidhi lamasa waa taartay ma mudaarica maxaa dhaxaad ku garatay usan ahayn afartii mid ka mid kuma jiro saas weeye usuuri qaala qaala ma mudaarica maxaad ku garatay afartii mid kamid kuma jiro calima ma mudaarica maxaad ku garatay afartii mid kamid kuma jiro khalaas waxaad leedahay afartaas xaraf mid kamida ah awelka haddaan loo arag mudaaric maaha afarta mid kamida ah waa in awelka lagu arko haddii kale mudaaric maaha saasaad leedahay afarta marka waxaan idhi waxaa lagu jamciyaa anaytu aa lagu jamciyaa anaytu waa afar xaraf xaraf kasta wuxuu tusaa dicfa maa qablahu xarafkii ka horreeyey intuu tusay laba jibaarkiisa hamsa ugu horayda wax ka horreeya male cadad halaa ugu ya hal macnay tustaa waxay tustaa lilmutakalimi wacda sawaaءun kaana mudakaran aw mu'anasan hal qof oo hadlaya qofkaas ama mudakar ahaad ama mu'anas ha ahaad gabadhi waxay leedahay adribu anaa garaaca ninkuna wuxuu leeyahay adribu anaa garaaca waa isku mid waxaa ku xigay nuun nuun laba macnuu tusaa lilmutakalimi almucadimi nafsa qof hadlayo naftiisa isagu weynayna wuxuu leeyahay nafhamu annagu warka waa fahmayna nafhamu ama se للمتكلم ومعه macahu متكلم mutakalim oo lala jiro oo dad u hadlaya kaasuu leeyahay nafhamu annagu waa fahmayna labadaas macno tusaa ya-aa ku hadday laba tustay ya-du afar macnay tuseen wayla socotaa ya-du afaray tuseen lilghaa'ibi waxda lilghaa'ibi hal nin oo haa'iba haa'ib waxaa la yidhaha firiya nin maqan marka lagu leeyahay qofka hadlaa maahan qofka lala hadlayana maaha inta kale haa'ibaa la yidhaha qofka asagu hadlaa iyo kan hadalka lagu jehayne labadaas maaha inta kale haa'ibaa la dualkaa fadhiya xataa haa'ibaa laleeyahy Ah, kalaamka dhan saddexaan ka dhigayna mutakalim qof hadla muqaada mid lala hadla haa'ib mid maqan saddexdaas waxayn ma ogolin markaan ficilka hadlayno annagu waxaan leenahay mutakalim qof isagoo hadla muqaadab qof lala hadla haa'ib qof maqan hadda may fahamteen ficilkan markaan ka hadlayno si macnihiisa ufahma dadku waa noo saddexdaas mutakalim waa qofka hadalku ka soo baxa muqaadab waa qofka hadalka loo hayo lala hadla intaas wixii ka soo harayna haa'ib ama halka ha fadhiyo ama ha maqnaado kala qaadi mayno maynu fahmi ya-du afare tuse kow lilghaa'ibi waxda hal ninoo maqan hal ninoo maqan hal ninoo maqan ficilka mudaarica ya-a lagu bilowdaa zaydu zayd yaquumu waa istaaga zaydu zayd yaquumu yadribu ya'kulu yashrabu yaa lagu bilaabanayo mar haddii hal faacilku uu yahay hal nin oo maqan faacilku markuu yahay hal nin oo maqan waa ficilka sameeyey aacilku waa waa ficilka sameeyey waxa ficilka sameeyey hal nin oo maqan hadduu yahay yaa lagu bilaabanayo zaydun yaquumu isaga istaaga ir istaaga yaa samayna zaydaa samayna ah. zaydun yaktubu isaga qora waxa ficilka sameeye waa hal nin oo maqan labo waxay kala faydeen lilaa'ibayni lilgaa'ibayna laba ninoo maqan haddii ficilka waxay sameeyeen laba ninoo maqan ay yihiinna yaa lagu bilowda ficilkaas yaa lagu bilowda laba ninoo maqanaa samayday ficilka azaydaani yaquumaani azaydaani labadii yaquumaani ayaga istaagayaan yaquumaani yaa lagu bilaabana azaydaani labadii yaquumaani ayaga istaagayaan waa miaalkii labaad saddex liaaibiina lilghaa'ibiina rag badanoo maqana ficilka samayna ficilka waxaa samaynaa waa rag badanoo maqan lilghaa'ibiina azayduuna saydyaalkii badnaa yaquumuuna waa istaagayaan azayduuna saydyaalkii badnaa yaquumuuna waa istaagayaan yaqra'uuna waa akrinayaan yaktubuuna waa qorayaan yaquumuuna waa istaagayaan yejlisuuna waa fadhiisanayaan azayduuna zaydyaalkii badnaa yaquumuuna waa istaagaya ficilka waxaa samaynaa waa rag badanoo maqan lilghaa'ibaati dumar badanoo maqan lilghaa'ibaati dumar badanoo maqan lilghaa'ibaati waa dumar badan waxaa ficilka samaynaa waa dumar badan oo maqan lilghaa'ibaati lilghaa'ibaati alhindaatu yaqumna alhindaatu yaqumna alhindaatu hindooyinkii yaqumna waa istaagayaan alhindaatu yaqumna hindooyinkii waa istaagayaan ya-di afartaasay faa'idaydaan ficilka markuu samaynaa lilqaa'ibi waxda hal ninoo maqanaa samayna ficilka zaydun yaquumu isagaa istaaga qiyaamka yaa samaynaa zayd ah. zaydun yaquumu zaydaa istaaga waa ko lilghaa'ibayni laba ninoo maqan azaydani labadiisay yaquumuna waa istaagaya lilghaa'ibiina rag badan oo maqan ah. ficilka waxaa samayna rag badan oo haa'iba azayduuna saydyaalkii yaquumuuna ayagaa istaagayaan ficilka waxaa samayna lilghaa'ibaati dumar badan oo maqan alhindaatu hindooyinkii yaqumna markaas waa mabni oo nuuntiyaa la xidhiirsatay nuunu nisbadaas yaadi afarteedi ma la hayaa ta yaadu hadday afar faa'ideeyey taadu waxay tuseen dicfa man qablahaa yaadu intay tustay laba jibaan sideeday tuseen sideedda waxaa leedahay waa lix mukhaadaba iyo laba qaa'ida sideeddu saasay noqonayaan lix waa mukhaadab waa dad lala hadlayo labana waa qaa'id tusaale mufrad mudakar mukhaadaba hal nin oo lala hadlaya ficilka samaynaa hal nin oo lala hadlayo aficilka samayna oo faacil u ah hal ninoo hadalka loo hayo isaga waxaa leedaha anta taquum adaa istaaga anta ta ku bilaabo anta taquumu adaa istaaga hal nin ficilka waxaa samaynayo faacil u ah hal ninoo lala hadlayo lilmukhaadabi waxda anta taquum lilmukhaadabayni laba ninoo lala hadlayo antumaa labadiinaan inaad taquumaan istaagaydaan antumaa taquumaan labadiinaan waa istaagaydaan yaa ficilka samaynaa labadan aad la hadlayso soo ma khalaas saa ku bilooba saddex lilmukhaadabiina rag badanoo lala hadlaa ficilka waxaa samaynaa rag badanoo lala hadlaa ficilka waxaa faacil u ah oo samaynaa rag badanoo lala hadlaa lilmukhaadabiina antum raggiinaan badan taquumuuna waa istaagaydaan taquumuuna ku bilaabata antum taquumuuna antum taquumuuna saddex mudakaraaan haynaa saddex mu'anasa haddana lilmukhaadabati waxdaha hal haweeneeyo lala hadla taa lagu bilaabana hal haweeneeyo lala hadla anti taquumiina anti gabarya taquumiina adaa istaagaysa ficilka adaa samayna gabarya anti taquumiina للمخاطبة وحده هل هويني ولا الله فعلك سمينه للمخاطبتين لبا دمر ولا لا هدلا للمخاطبتين لبا دمر ولا لا هدلا لبا دمر او هلك ايغا لو هي فعلك سمينيا انتما لبدينا قبضوا تقومان واستاغيدن انتما لبدينا قبضوا تقومان واستاغيدن فعلك يا سمينا لبدان قبضوا للمخاطبات دمر بدن ولا لا هدلا lilmukhaadabaati dumar badan oo lala hadlo antuna gabdhihiinaan badan antuna gabdhihiinaan badan taqumna waa mabni marka taqumna waad istaagayda antuna dumarkiinaan badan taqumna waad istaagayda meeqaad haydaa lix lilghaa'ibati waxdaha hal gabaroo maqan aad ficilka samaynay lilghaa'ibati waxdaha hindun gabadhi hindo la dhihi jiray taquumu waa istaagay hindun gabadhi magaceeda hindo la dhihi jiray taquumu waa istaagay ficilka iyadaa samayne ayadaa ficilka samaynay hindun taquumu maxaa haray hal misaal miya lilghaa'ibatayni laba dumarahoo maqan lilghaa'ibatayni laba dumarahoo maqanaa ficilka samaynayaan alhindaani labadii hindo taquumaani waa istaagayaan alhindaani labadii hindo taquumaani waa istaagayaan sideed ma hayda hay ya midaan hayn miyaa jira sideedii miisaal waad miisaaleen waa ammaano hadda kadib qortay kuu suranta adiga adaa lagaa raba maxay ahaayeen lilmukhaadabi waxda hal nin oo lala hadlaa ficilka samayna oo faacil u ah anta adiga taquum waa istaagi lilmukhaadabayni laba nin oo lala hadla aa ficilka samaynayaan antuma labadiinaan taquumaani waa istaagayaan lilmukhaaabiina rag badanoo lala hadlaa aa ficilka samayna ta lagu bilaabana antum raggiinaan badan taquumuna waa istaagayaan rag badana waxaa looga jeedaa laba wixi ka badan lilmukhaadabati waxdaa hal gabaroo lala hadlaa ficilka samaynaya anti gabadhii adiga taquumu waad istaagay lilmukhaadabatayni laba gabdhoodoo lala hadlaa ficilka samaynayaan antuma labadiinaan gabdhood taquumana waa istaagaysaan dumar badanoo lala hadlo lilmukhaadabaati dumar badanoo lala hadlaa ficilka samaynayaan antunna dumarkiinaan badan taqumna waad istaagaydaa lilghaa'ibati hal gabaroo maqanaan ficilka samaynaya lilghaa'ibati hindun taquum hinda waa istaagay lilaa'iba lilhaa'ibatayn lilghaa'ibatayni laba gabdhooda maqanaan ficilka samaynaa alhindaani labadii hindood taquumaana waa istaagaya sideed ma lahaya waa ammaano sulka kuu suran hadda kadib ka soco xarfu adaytu waa noo dhamaata soo maa war ma la fahmo haye allah noo fududeen xukunkiyaan gelaynaa ficilka mudaarica hadda kadib markaa layla soco hadda ka hor mufradaadaan ka soo hadlayna hadda kadib jumlooyinaa laisku bedelay warku waa isbedelay hadda ka hor waxaan rabnay inaan garanno kelmadaha mufrad mufrad inaan u gabanno mufradaadaan ka hadlayna kelimad walba ism mufrada xaa layda maxaa lagu rafciya maxaa lagu nasbiya maxaa lagu jara jamcu tagsiir maxaa laydhah maxaa lagu rafciya maxaa lagu nasbiya maxaa lagu qafdiya jamcu nusalif maxaa laydhah maxaa lagu rafciya maxaa lagu nasbiya maxaa lagu qafdiya ficil mudaarac aladii lam yudkil baaqili shayn maxaa la yidhah maxaa lagu rafciya maxaa lagu nasbiya maxaa lagu jasmiya jamcu mudakar saalim maxaa la yidhah maxaa lagu rafciya maxaa lagu nasbiya maxaa lagu jara asmaa alkhamsa maxaa la yidhah maxaa lagu rafciya maxaa lagu nasbiya maxaa lagu jara musanad maxaa la yidhah maxaa lagu rafciya maxaa lagu nasbiya maxaa lagu jaraa afcaal khamsa maxaa la yidhaah maxaa lagu rafciya maxaa lagu nasbiya maxaa lagu jasmiya intaas ayaan ka hadlay ficil ma ficil maxaa la yidhaha meequ u qaybsama waxna waa mufradaad khalaas halkaasay ku hareen kuwaas hadda waxaa noo bilaabaa wax la yidhaha jumlooyin waxaa laga hadlaa caamil macmuul iyo camal waana ujeeddadaan rabnay waxa hore goboldhigay ahaayeen goboldhig ay ahaayeen caamilka waa fahmay hebel iyo caamilka ma fahmina ldha marka laleeya ardagaas naxwadi waa fahmi caamilka waa fahmaa ldha hebelna caamilka ma fahmin weli laakiin intii hore bas intaan isga fudayd insha allah waxaan rabnaa hadda kadib caamil macmuul camal intaasaan inaan fahmno saddexdaas inaad fahamtaanaan rabaa caamil macmuul camal ma la fahmin saddex caamil macmuul camal saddexdaas inaan fahmaan rabna insha allah waayo ficil mudaarican ka bilaabayna ficilkiyaa laga bilaaba maadaama iyaga laga soo hadlay waxa la icraabaa sidoodaba maxay ahaayeen horta isim daahira iyo ficil mudaaric labadii nuun aysan la xariirsan soo ma ahayn waxa la icraabaa waxa ahaayeen isim daahira iyo ficil mudaaric oo labadii nuun aysan la xariirsan ficilka mudaaric ayaa la bilaabaa marka wuxuu ku yidhi wa huwa ficilka mudaarica marfuucu waa mid la goday abadan weligiis xataa yadkula ilaa uu ka gelayo calayhi ficilka mudaarica korkiisa naasibun caamil kordhiga ow jaazimun caamil reeba ficil mudaaric wa ficilka mudaarica marfuucun waa mid la goday abaddan weligiis waa xukun waa la godaa xukuna la gaaro goorma xataa yadkula ilaa uu ka gelayo calayhi korkiisa naasibun caamil kordhiga ow jaazimun caamil reeba ficilka icraabka saddexu ku lahaa rafco nasbo jasmo soo ficilka mudaarica cawaamisha nasbiyo waa soo socdaan waa toban cawaamisha jasmiyaana waa soo socdaan waa sideed iyo toban ficilka mudaarica yaa rafciya waxaa rafciya in laga waayo caamil nasbiya iyo mid jasmiya intaasaa caamilka nasbiya waa caamil lafdiya waa lagu dhawaaqa caamilka jasmiyana waa caamil lafdiya waa lagu dhawaaqaa laakiin caamilka rafciya waa macnu maskaxda in laga fahmuu raba maxay tahay caamilka rafciya waa in laga waayo caamil nafsiyo caamil jasmi labadaas in laga waayaa u ah haddii labadaas laga waayo waa rafcisany caamil rafciya iskaga jira ah. caamilka rafciya muxuu yahay waaweynta laga waayo caamil nasbiya iyo mid jasmiya ah waxaa la idhaha litajarudihi min annaasib waljaasim maxaa la idhaha caamilka rafciya litajarudihi min annaasib waljaasim tajarud waa inuu ka qawnaado waa inuu ka maran yahay oo ka qawnaado caamil nasbiya iyo mid jasmiya hadda waxaan leenahay yaquumu muxamadu yaquumu waa ficil mudaaric waa rafcisan yahay xaa daliil u ah dina la yidhahda inuu rafcisan yahay caamil nasbiya iyo caamil jasmiya labadaba ka maran yahan leenahay miyaad ujeeddaa wax ka horeeyo yadiya ka bilowday wax ka horeeya male caamil nasbiya kama horeeyo mid jasmiyana kama horeeyo khalaas waa rasan markaana su-aalu kugu badanayo marka fiirheed yaquumu waa rafcisanya waa lagu weydiina waxaa lagu leeya yaquumu ma rafcisaynu se waa nasbisanya se waa jasmisanya waa rafcisanya le markaasuu leeya caamilkii rafciye itus caamilkii rafciye aawey itus fartasaa waxaa leeda waa litajarudihi min annaasi waljazimi caamil nasbiye iyo mid jasmiye inuu ka maran yahay taasa caamil rafci u ah su-aaluhu intaas noqon maayaan waxaa lagu leeyahay calaamatu rafciisu waa maxay maxaa lagu garanaa dibaad u laaban waaa leeda waa ficil mudaaric aakisa kala xidhiisa soo maaha dambadaas wey ha maxaa dambe loogu rafciya lagu leeyahy calaamaatu rafci waa badnaayeen waxaa leeda waa ficil mudaaric aladii lam yasil baaqilu shay intaas su-aalo baa kugu soo socda yaquumu fiiriya marka yaquumu caamil iyo macmuul iyo camala ku jiro caamilku waa maxay litajarudihi min annaasib wاljaazim waa inuu ka darbeelay caamil rafciya iyo mid nasbiya horta caamilka maanta midka camal falaa oo kelimadda godaya aaqibkeedu waa waa tajarud o macmuulkiina kelimaddan yaquumu waa ayadaa lagu camal falo kelimadda ficilkan mudaarica macmuulho lagu camal falo laga shaqeeyo camalkiina yaquumu damada saaran wey camalki waa kaasa ah, caamilku wixii uu keeno shaqey waa kaasa dambadaas way camalka yaquumu caamilkeedu waa maxay caamilkii ku camal faloo rafciyey muxuu yahay litajarudi min anaasib waljaasim haye kelmaddii lagu camal falayna waa yaquumu laftirkeeda camalkiina oo caamilku keenay waa dambada saaran aakirka khalaas hadhow marka hadii lagu yihahdo yaquumu caamilkii rafci aawe litajarudi min annaasi waljaasin caamilkaasi kelimaduu ku camal falay aawe yaquumu aawe camalkii uu keenay tajarudku damada maxaa dama loogu rafcin yaquumu ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shayun aha waay taas intaas waxaan uga gudbaynaa caamilka wax rafciya caamilka rafciya ugu ugu fudud isagu waa halkaas caamil ficilka mudaaric halkaas caamila rafciya yaquumu yakulu yaktubu yaqra'u dhammaan wax alla waxaa ficil mudaaric rafcisanood aragto waxaa wada rafciya halkaas caamil litajarudihi min annaasi waljaaziim kuwii nasbinayaan gelayna marka fannawaasibu cawaamisha ficilka mudaaric nasbiya casharatun toban wey waa toban wahiya casharadii an weeye walan weeye wa idan weeye wakeey weeye walaamu key weeye walaamuuljuxuudi diidmada laamteedi wey waxataa wey waljawaabu jawaab wey bilfaa-i walwaaw lagu jawaabo wa ow fannawaasibu cawaamisha ficilka mudaaric nasbiya ficil mudaaric caamilyaalka nasbiya casharatun toban wey tobankaas mid kamida hadduu ka hor maro ficilka mudaaric waa la nasbina ma banaano in la rafciyo ma banaano in la jasmiyo ficilku sow saddex ma lahayn icraabka kuma lahayn tobankan mid ka midu hadduu ka hor maro rafca kuma banaana jasmana ma banaana waxaa waajiba ficilkaas in la nasbiyo maxaa yeele waxaa ka horaya caamil wax nasbiya caamilka ficilka mudaaric nasbiya waa tobankaas waa tobanka meesha kuugu qor fanawaasibu kuwa kordhiga ficilka mudaaric casharatun toban wey cawaamisha kordhiga ficil mudaaric waa tobankaas tobankaas mid kastoo ka mida ficil mudaaric markuu galo waa kordhiga wahiya tobankii am wey walan wey waidan wey wakey wey walaamu key wey walaamuljuxuudi wey waxataa wey war jawaabu jawaabooda bilfaa iyo war waaw lagu jawaabo waa ow wey toban toban misaal wa inaan keenno waxaan rabnaa ficil mubaaric oo an ay gashay oo la nasbiyey inaan helno ah. ficil mubaaric oo an caamilkaasaa galay markaasaa la nasbiyey wladii amacu an yakfira lii wاladii aطmacu an yakfira lii iiri wاladii allah aطmacu aan damcayo an yakfira lii inuu ii dembi dhaafo wاladii aطmacu an yakfira lii an yakfira lii an yakfira an yakfira yakfiru uu ahaa ficil mudaaric yakfiru an aa ka hor martay an yakfira alayidhi waa nasbisayn soo ma jeedi an yakfira waa la nasbi waxaan leenahay antu waa caamil wax kor dhiga yakfirana waa macmuulkii waa kelmaddii lagu camal falay camalka aawey fatxada ahaa aakirka saara ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakiri shayin maxaa lagu nasbi jiray fatxo soo maaha sow kama muuqato an yakfira sooma kor saarna an yakfira caamilka awey camal falaayo an wey ma hurdaysa an wey caamilki anta camal faloo shaqaynay kelmaddii lagu camal falaayo aawey yakfira aawe camalkii ay antu keento fadxada maxaa fadxa loogu nasbiyey waa ficil mudaaric aladii lam yatasib biaakhiri shay ma la fahmintaas inii layaxzununii an tadhabuu bihi an tadhabuu bihi inii layaxzununii waxay murugo gelinayaan an tadhabuu bihi wiilka inaad la tagtaan iiriya tadhabuuna afcaal kamsa aheed an aa ka hor martay an aa ka hor martay an tadhabuu antu waa caamil tadhabuuna waa macmuulkii lagu camal falay camalkiina waa nuunta maqan afcaal kamse maxaa lagu nasri jiray xadfu nuun soo maahan waxaad tidhahda inii layaxsununii an tadhabuu waa taas tanuuntii waa maqanta tadhabuuna ay ahayd markii hore caamilkaana yimid oo wax nasiya markaas tanuuntii la saar an tadhabuu an tadhabuu wakaasa waaye an waa lan lan lan noo soo qabo lan lan nafraxa calayhi caakisiina xataa yarjica ilayna muusa lan nafraxa ficil mbaaraxo nuun lagu bilowday soo qabso nabraxu uu ahaa intaan lantu gelin lan aa la gershay lan nafraxa calayhi caakifiina lan nafraxa ka suuri mayno caakifina kuwa ku negi inaan nahay calayhi calaa cibaadati اcijli weylkaas caabudidiisa ah, xataa yarjaca ilayna muusa intuu muuse nooga imaana ay yidhahdeen lan nafraxa hadda caamilkii aaway camal falayey lan kelmaduu ku camal falayey nabraxa camalfalkii uu la yimidna fadxada nabraxu waa nabraxa maxaa fadxa loogu nasbiyey waa ficil mudaaric aladii lam yatasib biaakhiri shay ah, ficil mudaaric aladii lam yatasib biaakhiri shay soo fadxa laguma nasbi jirin lan nabraxa waa kaasa lan tanaalu lbira lan tanaaluu gaari maydaan albira tanaaluuna waa afcaalqamsa aheed tanaaluuna afcaalqamsa aheed lan aa la gershay lan tanaaluu lan tanaaluu lantu waa caamil wax kor dhiga tanaaluuna waa maxmuulkii lagu camal falay haye waa la nasbiyey tanaalu aawa calaamadii nasbadu xadfu nuunka w xadfu nuunka wey nuunta maqan wey lan tanaaluu waka an walan wa idan idan ardaya wuxuu yidhi inii saajtahidu fii duruusi inii saأjtahidu fii duruusi aniga duruuseyda waa ku dadaala maxaad leedahay idan tanjax de marka waa guulaysani idan tanjax adna waa un guulaysani marka waxbaad barani idan tanjaxa idan tanjaxa fiiri tanjaxu waa ficil mudaarac mufrad mudakarood la khitaabayda wey faacilku adigaanaa guulaysana hal inaad la hadli adigaanaa guulaysana tanjaxu ay ahayd idana la gelshay idan tanjaxa idantu waa caamilkii camal falay tanjaxa ayuu ku camal falay waa kordhigo waa nasbiyey tanjaxa calaamatu nasbiinay nasbisantaha fadxadaas ku daliila ah. tanjaxa maxaa calaamatu nasbiheeda ka dhigay fadxo waa ficil mudaaric aladii lam yatasib biaakhiri shay idan marka miaalkeeda maxaan idhi ardaygaa wuxuu idhi inii saajtahidu fii duruusi maxaa tiri aduguna idan tanjaxa hadda waad guulaysanaydaa marka aduguna marka waxaan leenahay aawa caamilkii idan kelmaddu ku camal falay aaway tanjaxa aaway camalkii fadxada wey waa nasbi waa kordhiga maxaa tanjaxa calaamatu nasbigeeda looga kordhigo loogu nasbiye fadxo ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shayun waaya ky ky laa yakuna duulatan bayna alaqniyaai ky laa yakuuna duulatan bayna alaqniyaai ky laa yakuuna duulatan yakunu u ahaa waa ficil mubaarc aakir aladii lam yatis lam yatasil biaakhiri shay kay aa la gelshay kay laa yakuuna haye yarxamuka haye kay waa caamil ficilka mudaaracee gashaa waa kordhigta waa nasbida yakuuna waa macmuulkii waa kelimadii lagu camal falay caamilkaana galay key ah waa nasbisantahay kay laa yakuuna calaamatu nasbeed waa maxeen waa fatxo maxaa fatxa loogu nasbiyey ficil mudaaric aladii lam yattasil biaakhiri shay kay laa yakuuna duulatan bayna alagniyaa walaamu key laamu key liyغfira laka اllaahu maa taqadama min dembika wamaa taأhara liyغfira laka اllaahu maa taqadama min dembika wamaa taأhara liyغfira yakfiru uu ahaa laamukey a ka hormarta laamta ku jirtaa magaceeda le laamukey liyغfira waa nasbisay fiiriya marka wax yar halkaas haka geliye cawaamisha ficilka mudaaric nasbida meeqay ahaayeen toban tobankii tobankii waxaan u qaybaynaa saddex qaybood saddex saddex qaybood aan u qaybaynaa maa yansibu binafsi maa yansibu binafsi wax isaga nafsadiisa ficilka u nasbina waa afarta aan hadda ka soo gudubnay an walan waidan wakey waa afartaas maa yansibu binafsi wax nafsadiisa ficilka mudaaric ku nasbina waa saddexda aan hadda afarta aan ka soo gudubnay an walan waidan wakey maa yansibu bian mudmara wax ficilka mudaaric ku nasbina an qarsoon jawaasan laakiin jawaas u qarsoon maa yansibu binafsi an mudmara jawaazan waa laanu kaydaan laamkeydaas keligeedu ficilka ayadu ma nasbinaydo maa yansibu ban mudmaratan jawaazi an mudmara oo meesha ku qarsoonay ku nasbinay oo jawaasnimada u qarsoon maa yansibu ban mudmaratan jawaazan maa yansibu ban mudmaratan wujuuban waa shanta kale laamkey xataa aljawaab bilfa aljawaab bilwaaw o waa shantaas hantaas hartay wey nawaasibta ficilka mudaaric nasbiya waxay ahaayeen toban tobankii waxaanu qaybaynaa saddex maa yansibu binafsihi wax asagu nafsadiisa ficilka u nasbina waa afar an walan waidan wakey maa yansibu ban mudmaratan jawaazan waa hal kaliya waa laamu key maa yansibu bian mudmaratan wujuuban waa an laamukey xataa aljawaabu bilfaa aljawaabu bilwaaw ow waa hantaas laamukey noo miaal horta liyfira laka allaahu maa taqadama min dembika maa taakara liyira liyakfira ficilkan mudaarac awel yakfiru uu ahaa intaan laamtu gelin laamtaana gashay liyakfira waxaad leedahay yakfira waa la nasbiye waa la nasbiye caamilka nasbina waa maxe waa an oo meesha ku asturan laamtaas gadaalkeeda laamtaas gadaalkeeda ku asturan yahay antaasa caamil ah macmuulkiina yakfire aaway camalkii waa nasbaha kordhiga wey yakfira kordhiga saaran wey yakfira yqira maxaa calaamatu nasbihiisa maxaa loogu nasbiyey fatxo waa ficil mudaaric aladii lam yatasil biakhiri shay waay laamuljuxuud laamuljuxuud mihaali wamaa kaana allaahu liyucadibahum wamaa kaana allaahu liyucadiba fiiriya humtu waa kelimad kale ficilku bacduu ku egya wamaa kaana allaahu liyucadiba liyucadiba liyucadiba ba'daasuu ku egi wamaa kaana allahu liyucadibahum yucadiba ba'daasuu ku egi waxaad leedahay yucadiba caamila ku jira caamilku waa an an oo meesha ku asturan oo wujuub u asturan laamta gadaalkeedu ku asturan yahy wujuubuna u asturan yahy macmuulkiina waa yucadiba lagu camal falay aaway calaamatu nasrihi kelmaddan camalfalkeeda aw waa fadxada ba'da saaran وmaa kaana اlahu liyucadibahum وanta فiihim lam yakun illaahu liyغfira lahum walaa liyahdiyahum sabiila lam yakun illahu liyغfira lahum walaa liyahdiyahum lam yakun illaahu liyغfira lahum walaa liyahdiyahum sabiila miha lam yakun illahu liyغfira lahum walaa liyahdiyahum sabiila waaya lam yakun illaahu liyira iiriya liyakfira yakfira waa nasbisanta caamilka nasbiyayo ku camal falay caaway waa can mudmaraahu meesha ku asturan waajibnimo u asturan waajibnimo u asturan yakfira a macmuulahu lagu camal falay aawe calaamadii nasbada fadxada wey maxaa fadxa loogu nasbiyey فعل مdaaرع الdي lm يتصل بakhر شhay soo jeesa marka laamuljuxuud markaan miaalayna waxaan ku miaalina liyغfira laka اllaahu maa تaqadama min dembika wamaa taأhara suuraةu a waxaan rabaa laamulkeeyaan rabaa laamukey wey waxaan rabaa laamukey markaan miaalayna maxaan ku miaalinay liyغfira laka اllaahu maa تaqadama min dembika wamaa taأhara taasaan ku miaalin liyfira laamuljuxuudkiina labaan ku miaalinay wamaa kaana allaahu liyucadibahum iyo lam yakun illaahu liyakfira lahum walaa liyahdiyahum sabiila meesha aan raba inaad fahamta waxay tahay lam yakun illahu liyakfira lahum laamta ku jirta waxaa lagu yihi waa laamuljuxuud liyakfira laka lahum maa taqadama laamta ku jirtaana waxaa lagu yihi waa laamulkeyb maxaad ku kala garanay ilaa waa liyqira iyo liyqfira maxaad ku kala garanaya maa kaana iyo lam yakun labadaas mid hadduu ka horay waxa leeda waa laam majhuul labadaasaad fiirsana weligaa laamta horteeda fiir maa kaana hadday ka horaydo ama lam yakun ay ka horaydo laamtaas magaceeda maxay leedahay laamu juxuud haddaan labadaas ka horrayna laamu ke saasaa lagu kala garana hadda fiiri وmaa kaana اllahu liyucadibahum وanta فيه liyucadiba maxaa ka horeeya maa kaana lam yakun illaahu liyغfira lahum walaa liyahdiyahum sabiilana maxaa ka horeeya lam yakuna ka horeeya laamta ficilka ku jirta hadday maa kaana ka horaydo ama lam yakun ay ka horaydo laamtaas waa laamuljuxuud anta ka dambayda waajibnimay u asuranta haddaan labadaas midna ka horayna laamtaas waa laamukey anta ka damida jawaasu waa suranta ma la fahmi xataa lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa xataa yarjica yarjicu uu ahaa icilmubaarica haddaan xataadu gelin xataa aa gashay xataa yarjica an mudmaraha ficilkaas nasbinayda an mudmaraha oo xataada gadaalkeeda ku asturan waajibayna u asuranta ilaa waa shantii waajibka loo asuraaye yarjica marka anta asturana caamil ah yarjicna waa macmuulkii waa kelmadii lagu camal falay camalfalkiina yarjica waa fadxada xataa yarjica ilayna muusa waljawaabu bilfaa'i walwaaw tan waxaad tidhahdaa tan waa ka bood meelahaan ka boodayni ka mid si warkuu fudaado waxaad tidhaahdaa nfyi hadduu hormaro ama darad kelmaddaas ku fiirsada nfyi hadduu hormaro nfyi wax la diidaayo ama darad hadduu hormaro ficil mudaaric ka daba maro ay la xiriirsato fa'mawow waa la nasbiyaa intaasaad korka iiga qabeen waxaa hormaray nfyi ama dalab labadaas midaa hormaray nfyi ama dalab ficil mudaarica ka daba maray ficilkii mudaaric saa la xariirsatay ama wow waa la nasbiya intaas ma qaban kartaa waxaad leedahay waxaa hor maray laba shay midkood nafyi ama dalab ficil mudaarica ka daba maray ficilkii maxaa la xariirsaday fa ama wow waa la nasbiya intaas ma qaban kartaa waxaa hor maray nafyi wanaadow yaa maaliku maya maya maya waxaad tidhahdaa laa yuqضى عalayhim fayamuutu laa yuqضى عalayhim fayamuutu laa yuqضىa ma la xukminayo calayhim korkooda ahlu naarkii geeri lagu xukmi maa oo nafsu inta ka dhacdo xanuunku daayo ma dhacaydo taas raaxay u noqo leh waxaa rabaa inay cadaabka dhadhamiyaan laa yuqضىa عalayhim fayamuutu laa yuqضىa waa nfyi laa yuqضىa la xukmi maa calayhim korkooda laa yuqضىa calayhim mayd lagu xukmi ma fayamuutu iriya waxay ahayd yamuutuuna waa afcaal khamsa laakiin nefya ka horeeya laa ym laa yuqdaa waa laadaa nefyaa horeeya ficil mudaarica ka gadaal maroo ah yamuutuuna fa-a la xidhiirsatay khalaas waa la nasbiyey an mudmaraaha waajibaa ah lagu nasbiyey haye laa yuqdaa calayhim fayamuutuu haye fayamuutu aawa caamilkii waa an mudmara oo fa'da gadaalkeeda ku asturan oo waajib u asturan waa shan ficanta waajib loo asturaayo o yamuutu waa ficilkii mudaarica lagu camal falo macmuulka ahaa camalkiina aawa calaamada inuu nasbisan yahay xadfu nuun xadfu nuun laa yuqda calayhim fayamuutu afcaal qamsadu maxay ahayd yamuutuuna markii la nasbiyey maxaa la yidhi yamuutu inuu nasbisan yahay maxaan ku garanaynaa xadfu nuun laa yuqda calayhim fayamuutu ehe ama dalabaa hormaray dalab ah. daabaa hormaray wax lagaa dalbayo ficil mudaaricaa ka gadaal maray faba waawaa la xidhiirsatay waa la nasbiyaa dalab hormari daakir dersaka waa dersigaaga mudaakariin oo ardada kula cesho ah. daakir dersaka dersigaaga mudaakaree watanjaxa waad adoo guulaysa inaad guulaysadaa la jirta watanjaxa wa maca an tanjaxa inaad guulaysaydaa la jirta markaa daakir darsaka watarjax watanjaxa daakir waa dalab adaa lagaa dalbanaya daakir darsaka darsigaaga muraajixeed kula cesho ardada daakir darsaka watanjaxa wa maca an tanjaxa inaad guulaysayd la jirta arrintaas marka waxaad leedahay dalabkii hormaray aaway daakir darska war darsigaaga mudakaree waxaa ka dabamaray ficil mubaaric oo ah tanjaxu wowaa la xiriirsatay nasbi marka watanjaxa waxaad leedahay watanjaxa waa ficil mudaaric oo dalab ka horeeya wowna la xiriirsatay waa la nasbiyey maxaa lagu nasbiyey an mudmarahu waajib u asuran marka caamilka ku camal falay watanjaxa waa maxe waa an mudmara ah waajib u asturan tanjaxana waa ficilkii mudaaric macmuulkayo lagu camal faloo la nasbiyey calaamatu nasbadiina waa fadxada tanjaxa fadxada saaran maxaa fadxa loogu nasbiyey waa ficil mudaaric aladi lam yatasil biaakhiri shay waay o laqtulana alkaafira walle gaal waa dilin oo dilin oo dilin wowdii ma miaalin waa hurday war ma miaalin si adna waa hurday waa hurday isagu ma miaalin sheekatan miaalin watanjax fiirihe watanjax watanjaxa watanjax waa miaalin wowdii wax dhamaan fududaynayna markaasaan fa'diina hal misaal ka soo qaadanay wowdiina hal misaalaan ka soo qaadanay waxaan rabnaa inaan lagu murgucan meeshaan oo si fudud loo fahmo waaya laaqtilanna alkaafira gaalka waa dilaa oo dilaa oo dilaa gaalka waa dilaa oo dilaa oo dilaa ow yuslima ilaa an yuslima inuu islaamo maahan ow yuslima waa ficil mudaaric oo ow ka horaydo maxaa nasbinaya an mudmarahu waajib u asturan waxaan leenahay marka ow yuslima waa ficil mudaaric ow a ka horayda an mudmaraho waajib u asurana meesha ku jirta antaasaa nasbinayda anta caamilkiya yuslima waa macmuulkii lagu camal falay camalkiina waa fadxada saaran fadxana waxaa loogu nisbeeyey waa ficil mudaaric aladi lam tusib baakhiri shay haye haddana waasibti ma la fahmi waa laga hmm intaas nabad ha lagu keeno insha allah intaas baa nabad ha lagu keeno intaas nabad ha lagu keeno aad ha loo fiiriyo allah subxana wa tacala alam sal allah ala nabina